xadika amin xadidkii labaatan isiedaad ruwiya may l weriyey an abi najiixin abi najiix may lakuriyey alcirbaad binu sariya radia allahu taala canhu cirbaad binu sariya naleraay may lakuriyey gaala ininka gooli cirbaad wacdanaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iyana wacdi mawcidatan wacdiyana wacdi mawcidadaasoo baliikatan heel dheer mawcidadaas oo wajilat ilguloob goloob jiljilitay minha min ajliha ajli lmawcidati mawcidada darteed goloobta lijiljilati wadarifat lcuyuunu hindhiyaala lishabameeno minha min ajliha ajli lmawcida mawcidadaas darteed hindhiyaalka lishabameen faqulnaa meerey ya rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo kaanaha ana almawcidata mawcidadan tan waaba mawcidatu muwadicin dantastagootiyo wacdidiis waaba lamid fa awsi antaada dardaaragna oo nin dardaara qaala nabiyu naw may kagolay usiku may siin dardaarme bitaqwa llahi ilahi tagwadisa siin dardaarme wasamci waabahay wabisamci dheego oo amiirka hadalshay dheegdaan wadaacati wabidaacati amirka yani yacdiidantaasa siin dardaarme wa in taamara wanaw taamara hab amir nabade calaykum korku cabdun odoomb amir nagade cabdigaasoo oo xabashiyun xabashi lag may wali fa inahu shaniye man of ala ofka manka noolado minkum isin hal sin kumid eye fasayaraahu amankama araga doona ikhtilaafan araga doon ikhtilaafkaas oo kasiiran fara badan iyo araga doon wacalaykum laazima bisunati dariiqiday laazima wasunati lkhulafaai wa bisunati lkhulafaai khaliifinti sunadii oo laazima khulafadii alraashidiin hanuunsanaayeen khulafadii almahdiyiina lahanuuni canduuqobda calayha calaa sunati lkhulafaa calayha cala sunati sunada korshe goobada binawaajidi gooy dambeedka goobada waiyaakum maysiin kudigey wamuxdathaati lumuuri umuur kuwood oo lahadadersiyaasiin kudigey mayweli faina kula muxdathatin soo lahadersi kasta bidcatun bidco waay wakulu bidcatin bidco kastana dalaalatun waay rawaamay wuri xadiis abu daud ya wuri watirmidiy imaamu tirmidin wuri wagala tirmidiy may ka golay xadiiun hada xadiiun adiiskaasoo xasan darjadiisasan saxiixun o saxiix can abi najeex abi najix mayli kuriya kunidis lanki leray saxaabigii magaasheena al cirbaal cirbaal binu saariya leray radi allahu tacaala canhu ana karaadana gaala cirbaal may ka gooley aslama gadiman wa ma erjaray yani ana raabicu lislaami islaamka kan afarahiy ahaa saasa erjari raabicu man aslama dadki islaamen kan afaraada ahaa erjari min ahlisufa haala jari zuhaadun min asaxaabati iya kumiday fuqaraaun gurabaa wa kaanuu yaawuna dumamo jarenga kumid haa ilaa sufatin dersudo fi aakhiri masjid nabiy sala lahu alayhi wasalam rasuulka masjidka aakhirti dersudo kayaaloon dumamo jaren dadkaasaka jari hada sufaka jari wahiya dersideede maybua makaano oo mudalalon la hooseeyey yabituna fihi barii jare wa kaanuu yaqiluna yani kagaylulsado jaren yaqiluna mardiyaraadayen wayaktaruna marna badadaayen marki dembi shaamiye degay yani waa kay ximsiyaskuna wa kana min alcaabidiina albakaina han eed ilahay acabudu jireen kumid haadi jar cirbaan binusariya oo waan eedan boori jireen ilahay obsidisba boori jireen aladina nazla fihim qawlahu tacaala walaa cala aladina ida ma atowka litaxmilahum iya ka dhex jari mana hani dembe mahaan ida ma ataw hadi kinkoenkaad litaxmilahum yani iyo inihum baarto macaka ila lgazmi ihum baarkiinkoy kultaadka goolas laa ajidu mehelaw ma axmilukum caleyh calaa ma tawallow jeesadaayen insarafu godoomeen wacyunuum nahaal tafidu shibamaas min adamci lishibamaas xasana liajli xasanin anlaa yajiduu yongalaana darteed maa yanfiguna daskaka degdiya kumid hayo ay cirbaal binu saariya wa kana min almushtaaqiina ila llahi tacaala dadka eed ilahay inkiilowsun yaka jari yani wa ka yuxibu may jere an yuqbala ilayh ila llah ilahay ini lagobloodo jeradi fakana cirbaal yaqulu meeri jaray fi ducaayihi allahuma kabara allahuma kabura kabura sini deeday wiinati wawahana cadmi laftayn daciifti fabilnii ilayka ilah adantikagoblaw ser jariwa dadku mustaagiin ilallahi yaka jari ayerbalbin usaariyamala yani wajilad wacdana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsheyana wacdiyeeri mawcidatan wacdiyana wacdi mawcidadaas mawcido maylere annusxu watadkiiru bilcawaaqibi wa naseexiyo oo dadka si dantiyo kajarta in sheegdo latalido n sheegdo xasuusido irito wali kulaazima xasuusid kolku mawcidatan ana wacdi mawcidadaas baligatan heeldheeriyad wacdi mawcidadaas oo wajilad yani waa kay masalan la obsatay khaafad la obsatay minha min ajliha ajli lmawcida mawcidada yadee daraadeed hataa alguloobu galbiyaalo la obsati wadarifat shibantay ay saalad socday minha min almawcidati wacdadaas darteed alcuyuunu ay dumuucuhaa dumuuculcuyuuni ilmiyaalka yani ilmiyaalsho socoti wadarifat oo shibantay minha min ajliha ajli lmawcidati alcuyuunu ilmiyaalo shibanti ilimtama shabamaaso dumuucdi ay dumuucuha waa larajeeda hindhiyaalka yani ilimyaalsho shabamee taas may ba isaaran wacdadyeeda ini nafta saamoytay yani meeli majaamicdood yani dhaahiran wa baadinan gobati taas yadi yani waa kay tusihaytwa wadalika nama daliiln may daliilingaya cala kamaali macrifatihim macrifadii ini kaamil haytay wa muraacaatihim ilaalintooda lirabihim ilaaliaaya ahay kolkan ilaahay dartis wacdadii lana wacdiya un dhol laboorniyalayin boorowka ilahay dartisan boorowna iyada lang amaanay xadiis may arooray laa yali la yalija naara yani waa kay rasuulka yeri sala allahu alay wasalam naar ma galaw mang ma galaw bakaa ooyey min khashyat illahi caza wajala ilahay ob sidiis darteed la ooy xataa yacuuda labanu wantanti nagdaaso fi larci naas dartis nagdaas malku yaab wagna ini naas kunagad taas oo kale naarta nin galaanu waahay may kale xadiis jaray maa min qadratin axabu ila llahi sifag ma jarto ilahay lijeelan badinyi min qadrati damcin ilin tifigdiya linkujelan badinyi min khashyati ilahi lingoyaw aw qadrati damin dhiig tifigdis linkujelan badinyi hurigat fi sabiil ilahi lideediyaw yani wa kay saas oo ka kacbu lakbar may eri jaray radi allahu tacaala anhu waladi nafsii biyadihi laan min khashyati illahi tacaala xata tasila dumuuci cala wajhi axabu ilaya min an atasaddaqa bijabalin min dahabin saas eri jary wa kay inian booro ilahay dantisanangooy ilahay obsidiisangooy inti ilintay wijigah kusoodasan ilintay golgolla taasa liinjelan badanyi in ana sadageeyo buurto hebe sadagey boorkas beselinkujelan badanyi saarajel boorka kolka eeda yani waa kay lambahanya booro jare waa kay wacdo rasuulkana wacdi oo yani gulobto la wadarifat lcuyuun dhiyaalkana lashaba meen mina min almawcidati lashaba meen ali yani waa kay saas wacdada mayla sheegay may haytay yani bacda salaati subxi oo kale haytay rasuulka dadka wacdi sida imaamu tirmidi weriyo wacdanaa rasuul llahi bacda salaati lgadati mawcidatan baliga saasa re mawcido eed baliga rasuulka nawacdi yani wa kay gulnaa markaasa maernay ya rasuul allahi faqulnaa una maernay ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo kaanaha ana almawcidata wacdodan ad hadna wacdidi waaba lamid mawcidatu muwadicin qof dastagootiya wacdidiisa lamidato ey shaksin mawcidatu shaksin shaki wacdidiis iya lamidato yuwadicu asxaabahu wa axbaabahu rajul asaabtis isya jeelay sagootiya wacdidiisa lamidasaa e eh, fawsi dirdaaranaa uninin dirdaaran wasaayo oo kaafiyatan jaamicatan limuhimaati diini wadunyaa wasaayo oo nayo kulmiyaaso kaafiyaaso addunyo walba muhimaatki aakhira wala muhimish kulmiyaas kan in dirdaaran qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shimay ka goolay oosiku maysin dirdaarame bitaqwallahi ilahay obsidiisa casa haalib allah wajala hu aliwinadi tahay yani obsidiisa sin dirdaarame wa yani may weelay tagwada hadda may kubilaawe rasuulka wasaayada tagwi kubilaaw lianaha zaad laakhira tagwada tagwada may bua aakhira sahayshaw aakhira sahaysalan gaadaw watazawadu tan ilaahay layu zaad gaadada yani may bua waa zaadla gaadamaynka failaha tagwada ilaahay haddan may kafaal gaadaasa lang ala bisacaadati daarayni addunya aakhira saaciidnimadii on kafaal gaadaas may weelay tagwada may bua ah, imtisaalu lawaamiri waxyaalihi ilaahay dad amarina la wاجtinaab nawaahi waxyaalihii ay dadkureebinakureebtoom watakalifu sharcina sharciga takaaliifti liska kaliftay haan wele lisarin laa takruju can dalika taas ma kubahaso lilay wasaayidi alla subxaana watacaala an dardaarimi tan rasuulka umadis asxaabtiis an dardaarmahayo usiikum bitaqwa allahi leyi ilahay tagwadiisa sin dardaarme ley tagwadiede mayn dardaarmey alla subxaana watacaala awalinti akhiriinta xaytu qaala allahu tacaala walakad lawa lacizati wajalaaliyakadhaarday ad wasayna ladina kuimain dardaaragnay utu lisiy alkitaaba lisi min qablikum isi warsin iwayaakum isinba ani tagulaasin dardaaragna ilahay koobsada mana tagudaasaa la baahany yani wa kay wanshada bacdum ida anta lam tarxal bizadin min atuqa walaagayta bacda almawti min kahay man qad tazawada nadinta cala an laa takuna kamilihi waanaka lam tarsad kama kana arsada ida anta adii lam tarxal horona bizadin saado min atuqa zaad oo tagwe hadii adan horo neeb hadan gaadan addunyanku gaadaneeb sahay oo tagwen gaadaneebwa walaakaytar heed lakulanto bacd almawti geeri bacdisha mang lakulanto gad tazawada sa sahay haqaadri lang addunya sifay lang kadadaalay daacada badi meelaka lakulantooba oo afartis dinya dinyaalshay dhon buuhano tagwada ilaahay labuuh hadii lakulantooba ladinta shilaayas waktigaas calaa an laa takuna adan lahaaneka shilaayaska mitlahu mitla man mankaas zaadka qaadi oo kale adag nagan usigi zaada buuh adin walmahaysa addunyadin hada mang nagdo korto saymakuado korto tag umang nagdo kort wa anaka adib lam tarsad kama kana arsadawa wa anaka adib lam tarsad ang imil galne yani kama kana arsada sadus ang imil gali ok ang imil gal taasa kushilaya sohedhowti maylan kaasay shagaysdina shagayswayt yay saraas walkan walala zaadkaadaw may bo tagud ilaahay wa fa ina khayra zaat ataqwa wa zaadkan kheer badan tagud ilaahay kolku rasuulka taasa kubilaawi tagwadi usikum bitaqwa allahi caza wajala wasamci wausikum may kala siin dardaarmey tagwada markiisin oo fasataan asamci wasamci wausikum bisamci dheego siin dardaarame oo yani waa kay imaanka lanka amiirka hadalshay dheegdar wadaacati wabidaacati siin dardaarim usikum bisamci waaaca yani liwulaati lumuuri umuurta dadka maamulaw sintaliyaw fi gayri ma fihi ismin hoobet walayosan amrahayan hadiiba dembe hayna hadalku dheega waa nacadiyaawari rasuulka sala allahu alay wasalam maya xadiis kale may kasugnaadeen laa daacata limakluuqin fi macsiyati lkhaaliq cadiyaw mahaan lang makluuqe malku dambooya mal cadiyaw hadii iswala dad farahay oba fi macsiyati lkhaaliq yeyin alihi khaalig ahay kacaasiyaw shay bal kacadiyawgo laakin waliba macsiyin hayna oo kheer e hal deegoy hadal shay waan hal adiyoy walow la onayo amiirnamaningalamaaneb amiir siinagdoo iri rasuulka gaayahaan walow wain taamara walow taamara haab amiirnamade calaykum korkin haab amiir siinagade cabdun odon odoon damir singnagda ala sabil lfardi watabdiri wa may wela idilcabd odoon laa tajuzu wilaayatu lang odoon e horonhayn madax managda kor laala ka dhig kolka ala sabil lfardi watabdir kagadarata lanka amir singnaga ma odoon bahaade kudamboya ari rasuulka sala lahu alay salam si lankaasangadiyaasaan hadalshendegasa amir lang iningalmaaneb amir singnagdo wain taamara calaykum cabdun cabdigaas oo weliba habashiyun habasha lang nisbe amir haba singnagdoy macnaha oo yani amirniminingamaaneb amirsingnadoy amirkaas yani may bu ahaa oo fawlada lakukbehe fawlada yani wakaya lakukbehe shareecada nidaamshana saasaka toosasa dadka lang amirayni waadhadan taasa yani wakay saas wagad xasala dalika yani saaso kolka ini amirna weedhado amirkasoy gadaalakudamboy waay kofko lakudamboy may weli fa inahu rasuulka ciloy sala alayhi wasalam may weli fa inahu shaniye man yacish lanki noolado minku isin haal siin kumidey bacdii noolad fasa yaraa fasayaclamu huwa mankaas may ogaado doon ikhtilaafan iskhilaafo ya ogaado doon ikhtilaafkaas oo katiiran fara badan ya ogaado doon wa riwaaya ibnu maaja ikhtilaafan shadiidan yacbiraasa dadka dhahdiyo fitan badan iyo bidac badan iyo walbadan aragaasan wa hadalkan hadli sheegahay rasuulka mucjizaadkaya kumid ayin may weelay rasuulka ma ansaxay ini lanfeedi wal alwali wali haado doono dhon ilaa ahluljana iyo ahlunaar manaasil iyo kugalaayan rasuulka ini lan bandhikiyeli sheegi kalku mucjizu wali dhii doon dhonga rasuulka dada sheegay gadaalkay ma erga doontan erey ikhtilaaf fara badan doo fidno iyo daahifatan badan a badadaas tan fidnada tikallay kusii daronto bidac badan a iyo dhii doonto gadaalkay ikhtilaaf arga doonta reese inte la gobsadee rasuulka dardaarimi sala allahu alayhi wasalam fa calaykum gobsadaa bisunati sunada tiday gobsadaa fa idaa ra-aytum haada ikhtilaafa mana ikhtilaafkaas hadii aragdan maha fa calaykum laazima dhabdhaha bisunati e ilzamuu laazima tamasuka gobsado bidariigati gobsatan wa bisunati gobsata sunadii hede wa wahiya ma bayanahu nabiyu sala lahu alayhi wasalam naba wali caddaaya sunadiis eh min alaxkaami alictigaadiyati axkaamti lictigaadiyaaye walacmaliyati axkaamti la sameeyay eh taasay gobsada wa ahe cabdiraxmaan bin zayd langleeraw iya may lakulmay cabdillaahi bin mascuud radialahu taala anhu iya may lakulmay may weriyey qaala cabdiraxmaan mer cabdillahi bin mascuud may lakulmay rajulka oo muarama muxraman ah eh. rajulka xarman wa caleyhi siyaabu dharshayn isku wadad walbani dhimanay taasala kulumi manaha dharshay wadado surwaal sheey kamiis sheey wadado libas wadad waana xaja xarmany ley markaasa cabdillahi bin masood meere lan yahaw siib walaan ada xaj maxarmin idi ahaa dhar oona godoysa malkin sargalna siiber rajulki meere akri eri hoobsaaseto ana korkay ka akri aayada hada aayatan ka akri bi hada aayatan eri darkin eh, ya isku siiba aayad insheeg aayad darkasiib lanka mucrimka darku siibo eraas insheeg aayadaaso waan min kitaabillahi taala insheeg markaasa cabdullahi bin mascuud meeray nacamka insheene may akri aayada wamaa aataakum arasuulu fakuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu aayadaas akri yani aayadaas makasaaso eri maanaa qur-aanka kadhax jirto walan wali rasuulka sii gaadada wali rasuulka fara weela wali siin kureebon kureebtoom ilahay meerne he kalku ilahay rasul sheeda kureebin langmuxrime dhargodaysan gundud isku siibeerireed bes rajulki famtatala wanazaca siyaabahu markaasaa siyaabti siibi kalkun rasuulka wal al wali dadfaro sunati marki lai ilahayna dadafari wama aataakum rasul fakudutan ilahay la yani faalaykum laazima bisunati dariigaday laazima wa sunati lkhulafaai wa bisunati lkhulafaai khaliifinti wadadiyo laazima waalaykum laazima bidariigati lkhulafaai khaliifinti afartahayan dariigdiyo wadadii oo laazima jamcu khalifatin khalif wahuwa man gama langumiya lere man gama ayrihi khalif may lere lankumboosiy lankaguma khalif lere khulafadaas oo hanuunsun jamcu rashidin rashidin lijamic rashidin lakajami wahuwa man carafa alxaqa lang ali lankiyadi watabaca raaya lere khulafadaas almahdiyiina la hanuuniyey jamcu mahdiyin mahdiyin waayo wahuwa man hadaahu laho lang ali lanka ilahi ila sawaabi may lilijiyadi khulafa rashidiin almahdiyiin abu bakrin وacmar وcثman وcaliy واlxasan walanlijed radia الlahu taala canهuma وad fakad warada may aroorey alkhilaafatu yeri rasuulka sala الlahu alay salam khaliifnimaday bacdi bacdigay may nagada doonte halaatuna sana soddon sin iya naga doonte soddon sin soddonkii sin wal tiriyay may ka dhamaatay xasan khaliifnimadiitis uma uma tasiru hiya khaliifada may nisbadilaasay mulkan madaxnimo caluudan adag caluuman caluudan dadkanina so adag yani shadidan fihi casfun waulmun eh marka de madaxnimo oo shadid eho ulmo daselkasuubiyaayo yelisbadilaas waqad tamat biwilaayat lxasani radia alahu taala anhu waqad tamat ilkhilaafatu khaliifadiisa donki amay kitaab nagatay biwilaayat lxasan xasan bin cala wilaayadiis wal ya usul libirood iwal saasay wilaayahay hawshay marka dhimid bacdishan taasa kitaab nagati kolka yani reer maylil hariiriyey hadda afartan khulafada ee sunadii or maylil hariiriyey bisunati nabiy sala allahu alay a rasuulka dariigadiisa la heliy may wali rasuulka may ogaadin dariigada tiidiyo ooyo yani ah, wa kay yani dariigada oo khulafaa raashidiin dariigadiyo ku tabaayan ini dariigo oo lakulakooyay kitaabka i suno lakulakooyay ma'munatun min alkhaday gefna lakudhooriya rasuulka ogaaday markaasa mere an sunaday i khaliifinta fartee sunadii oo laazima sari rasuulka sala allahu alay wasalam may weley hadda kahora mahe aroortay leeray rajulka oo may ka dhaaraday ini zawjadiis wadiyaan xiinan waktan wadiyaan lankomer wallaahi laa adauki xiinan sari zawjadiis dhaardahay wallaahi muddo makuwadiya xiinan sari markaasa abubakar alan seedi abubakar o oh, dhaarday xiinan al dhaarday inti intee zawjadiis niseeda kornagdisa kudhaarday xiinan kaga daray abubakar meray alabad yalan jeeda bes waay lankaasoy naagdis kufurantay yani xiinan meernay ha xiina maylin kasaa daraf mubham elin kase dacweyleytu taasan kasaa kolka hoobusare wallahi laa abauki xiina wallahi mudmkd hoobusari xiina mudulay ma aha mubham alang najeede abadan waa bes abtaasay nagashama jarto tokal weydiisosaar abubakar wa cumara lanseedisun cumar maylera lankankan ea yani waa kainagdisku dhaaradi xiina ana kiri meega nagada korteler afartun sini nagada korteri mana afartun sini nagdis mandhawaad lankan xiina merleha afartan sano weri mana hadana may lanseeday cudmaan radialahu taala anhu alanseed cudmaan o lankaa hagdisku dhaarday wallahi laa adaki xiina nga eray muduma kuadar meegalakuel kor mudadaasila ma eray halsinilnijed halsin badije zoojadiis binauta eri haddana cali lanseedi radialahu taala anhu cali o mayl eray ofkan kan e dhaarday zoojadiis xiina nga ka dhaarday wallahi laa adaki xiina nga eray muduma kuadiaer saloele meega mudadaas xiina meegalakagayaaso kor markaasa mere yom walayle lakagiyaas kor yom walayle hoob dhamaadakagaasi iskuseedoy sari manaa kolkan rajulki sugahay afartii khulafadii marki sadahag mari ya rasuulkan bandhiki sala allahu alayhi wasalam rasuulkan bandhiki rasuul alah ahay khulafadii ta yani asaabti ingu wiinayeen waktigaas khaliif khaliifin mahayne lakin gadaala khaliif nagada doonana kabacda asaabta n wiinayeen kulisho sahin jawaabengu rasuulka sala allahu alayhi wasalam er n weer afarti weer markaasa rasuulka n weeri abubakar ma daliilka cala ana alxiina alabada lar daliilka may haadi ini xiin linglijeed abad may linglijeed abadan linglijeed may daliil haysata leri markaasa qawluhu tacaala haysata eri fi xaqi qawmi yunis yon nabi yunis qoomkood habsho ilaahay ma famatacnaahum ilaa xiinin seer ilahay famatacnaa nraaxoynay hum qawmu yunis nraaxoyni markiisan nagaday badi malaaika tufay nagadeen o rumaayen ilaa xiinin muddi nraaxoyni e afdaynaahum baab welni mutamaticiina bima lahum ilaa ywm lqiyaami kirantaeri mana aayadaasan dariirsiday ilaa haynin abadantaan eri taas wel cumara lan weeri cumaro adina xiin afartun siniartay ma daliiluka leri ma daliiluka cala ana alxiin arbacuuna sana xiinka inti afartun sini may daliilka e usuna qawluhu tacaala an daliile hal ataaqad ataa may maray cala linsaani insaanka oo aadame korshay may maray xiinun muddo oo min adahri afartun bir eh alinsaan may langnijeeda aadam waa langnijeed ulqiyat diinatuhu dhoobadiisa liri marki dhoobo laga dhoobayl kusuubi calaa baab ljana janad ilbaabshe usoo dhoobe ay aadam abuna aadame dadka dhan dhoobil kuwa dhoobadaas lakakoy dhoobadaas kolku mayl keliday janad ilbaabshe afartun sana iyo meeliyaal usoo dhoobo leeyay maana kolkun taasaan maana xiinu min adahar ilah ere afartungo taasuu eri maana daliilkeed cudmaan galan weeray cudmaan oo mayl in sinadko ba ertay ma dalilka ala anaho ana alxiina caam al iinka nti sinadamay dalilka eh usun mer ayada qawluhu taala an dalil tu'ti uklaha kula xiinin ilahi tu'ti hiya timirta siyaas uklaha maakuulkeeda kidiya laamaw timirte kula xiininga siyaas sinad kastaba dhalaasda timirta taasan dalil er mana ilahi kula xiinin ilahi meerne ay tucdi naklatu siyaasa tamaraha kula caamin wa taasa dalilin er haye calilan weeri cali ma daliilka ala anahu yawm alayla ada fudlaysay yawm alayle ba cabirtay may daliilka elr mana xiinkini yawm alayle usun qawluhu taala an daliile fasubxaana allahi xiina tumsuna wa xiina tusbixuna ilahay ilahay ya dahiraayan sabixuuhu bimacnaa saluu lahwa ilahay yani dahira xiina tadkuluna fi lmasa wa xiina tadkuluna fi sabax ljes inta usunsaka sheegi kuli shoba daliillay mahaysadaana markaasa rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam asxaabii kanujumi asxaabtay hidigyaali yalmidayin biayihim biayi waaxidin minhum waaxid al waaxidki asaabtay kumida igtadaytum isikadaytan ihtadaytum anunasan arimana kibkadaytan anunasan rajulki maylaamray ini yani takfiif ahaan yani an yaakuda ini gobsado bigowli aleyhin yoma layladi taasa takfifan aleyhi e calin yani waaba elmishayna goonahaan waaba ogaay kolka reesaasu manada asxaabu rasuul khulafaa rashidin gobsado lilay rasuulka saan ogaay inti dariigo kalan lahayne dariigadiyo kitaabkii sunadle wala kula baxsadaaya kolka calaykum bisunati sunaday laazima wa sunati alkhulafaa araashidiin taasay laazima l saasuxiinka kolkun meelalkunbaari hada yani wa madhabu malik muwaafiqun lima abtaa bihi cuhmaan aimada kolkun lamatoonay katabaneed cuhmaan walijawaabi iyo imaamu malik katabi abu xaniif iyo axmed bin ambaliyon libilood oo kale katabe imamna shafacna may katabay xaml lxiin calaa mudiyi laxdati min azaman hoob usaro walahi laa adauki xiinan usar zamanko yar hoob tacdo yar hoob tatohgaasbs taasa sun katabay mana ti al layli dersiya don kusi yara taasa katabay aima kolka sunadaaso iyo sunatulkhulafaa rashidiin laazima wali rasuulka sala allahu alayhi wasalam caduu ganina waan haato alayha calaa sunati sunadka ganina binawaajidi goy dambeedka ka annawaajid yani waa kay maylaray aakir ladraasi gooyaalka kaldamboy wa mesedkaaslan ari sunada gooy dambeeska kobdaatlajeed maylay wa mesedkalajeede xeel dheerasha kobsadowka oo sunada nabag iyo sala allahu alayhi wasalam khulafaa raashidiin rasuulka bacdishay kooy doonaan sunadii o naqobsadaaw ed nkobsadaa ka xeel dheeradaw may weeley wal al gooy dambeedkaas lakakobsado lakagobado si nfokadan eeda yani in yarta kalku sifaylan gobodaalan lijeed mana may kale binawaajidlikafasiray calaykum laazicaluu ganina alayha calaa sunati ganina e binawaajidi bilanyaabi miidyaalka ka ganina miido ka gobda saasna wal sheegi mana ahe lamirka onayo hada calayha walam yaqul calayhima ma er calayha la eri calayha hadir on calayha calaa sunati nabi wa sunati lkhulafaa lama sunna ma haymin lamadi kolka halayntolekali lamirka ishaaratan ilaa anahuma shayin waaxidun lay sunada rasuulka iyo sunada khulafada toolay lamirtu aleyha tookalanagireed may wali liana sunatahum sunat alkhulafa khaliifinta sunadiyo ka sunati sunati nabiy lay fi wujubi litibaaci lamidaas mana wa iyaakum may sinku digey wa muxdathaati lumuuri wa iyaakum may sinku digey wa muxdathaati lumuuri umuurkooda lahadersiya iyo sinku digee ey kilaahuma mansuubun bificlin madmuurin wa ey baaciduu anfusakum naftin fogaaya waxdiruu isku jara mucdathaati lumuuri waiyaakum aysin gudigay wamucdathaati lumuuri aramyaalo kuwoodoo lahadersiya alumuur almuxadata wa umuur hadersiya almukhtaraca nabeen abuurudaw fi diini diinka dhatiis almukhaalifati lishariica shareecada waafaqsantan lang eraane waana khilaafsan wa faina dalika bidca wa waina wakulu bidcatin faina kula bidcatin bida kas oo khilaafu lxaqi ah eh. حagaba khilaafsana dalaalaة bail bail وajaء fi xadiثi fi bacdi riwaayaati hada xadis may aroorey yani wa kay faina kula mxdaثati mxdain konadersi kasta bidcatu wakul bidcati dalaala wakul dalaalati fi الnar ey saaxibuha laujeda dalaalada saaxibshe yani saas way hada wahada warkan hadla sheegi fi غayri bidcati اxasana wa bidadii faylahay fi غershe alati bidada fayl oo tarjic nagdaasa ilaa aslin sharciyin asal sharciyan nagdaas eer jatihati odhebe lelahay almukhaalifatu lisharia lelahay to on almukhaalifatu lisharian hayne wanaagsuno may jirte almuwaafiqatu lisharica eh yani waqad kiila may leray ina albidcata tankasimu ila axkaami alkamsa shanta axkaamood iya kadareersadaas bidada mana alula waajibatun bida waajibe bida waajibe may kumid ah ka tadwiin lqur'aani adiba argaay qur'aankan hadda diiwaan lahageliyey meeloliskisheen waktigi rasuulka majarjar hadi loobsado quraanka ma yani halaawe lakaobsado mashguulo oo kale bidada kumidaha xasanada bidad wanaagsan oo waajibka may kumidaha culumtan oo carabidi leeraaw ini onayaw laka mashguul sida naxwiga iyo sarfiga iyo rasuulka zamishami jarajan naxwigaasi sarfigaasi iyo balaagadaasi mandigan walaan wan laha dersiyo kalkan waana laabuda waajib hooban barana kitaabkiisa kabaradaas sunadiisa kabaradaas walgidaalkan laha dersiya waana wanaagsan mana sida naxwida ilabarada sarfiga ilabarada loogada ilabarada xadiiska kidii صaii e kidii saim e labarad aadiista ah, yani wa kay masalan kan xasan waliley kan صaii waliley kan daciif waayaliley kan mawquf waay fanalka bardaa jarta fanadaasna gadaalkalahagelsi kolku may nagadaaya yani bidca onaya waajib e bidca may jarte oo xaaram eh bidca xaarame eh may kumidaha kalmakuusi anshuurti oo kale kumide anshadi boonadi ligooyo lambantung diin baawirshay mamoodaw lambantung wel walaan ma dhiibo mawal mabahaw leero yani anshuurti lagaad hog dadki lakugaado masalan iyo new may kumid aha bidada xaramte rasulka maogaanile walxaramilhaderti may kale kumid aha madaalim dadka la dulmiya oo kale manaasib oo layaw shareecada lang nisbey lang iningalmaan madaxla oo kale kumide madaahib ahludalaala almukhalifina lima caleyhi ahlu sunna ahlu sunna wali kusugunyin dadka khilaafo oo madaahibta oo wedadaan madaahibtaaso ye bidada xaaramte kumide wa may kale yani waa ka bidada tona mito may jarte manduube eh. o bidada sunane may buaha ka binaa'i rubadi rubadi ay yani rabu rabudi migmartiyaado oo kale migmartiyaal la dhiso madaarisulcilmi sharciya la dhiso madaahibta tadaawin la geliyo madhabu shaafic madhabu axmed madhabu abu xaniifa madhabu malik diiwaan la geliyo kitaabeed iyo talmiirka siyaalo la akisadayo culumta la sanifo culumta la sanifo kitaabka darbicu nawawi liley imaam nawawi ya iska kuhusay afartama diin milo kujami rasuulka gadaashay walahadarsiley waan walfaynuu manduube mana yani saas taqriir lgawaacid gawaacid yani waa kay lasugo tafriic yani lasameeyo labadiyo yani kalaamulcarab la raraho yani waa kay saas oo kaleyo may kumid aha owlaad ahludura ahludarig damber owlaadad faraayan owlaadas afaysoy kalibanaasi kadalisaraw amar lasiyaayo idin linasiyaw janaazo waa ka ijaazo linasiyaw waxyaalahaas oo dhan may kumidayna bido yoon manduube istinaacu mawlidi lmustafa sala allahu alayhi wasalam bido manduube diina la muujiyo farax maalintaas rasulka dhaladi farax sa la muujiyaan bidma mduuxe iya kumides wa may kala jira yani ahay bidonyo kiraahiye masalan masaajide la qurxiyo masaaxibta la ziinayo la qurxiyo yani wa kay saas oo kale ahey sod yani wa kay watabliigu xaysu balaga yani balaga alma'muumiina sawt alimaam tabliiq la sameeyo ma'muumiintina imaamka soo see dheegeen allahu akbar imaamki ley kan reed gar dheego allahu akbar reedkeli kudabero kiraahi waayalilay mana oob dadka reerka diran imaamkiiba makoroobka kudama walba dheegaan ha markaas allahu akbar allahu akbar walerako laakin usoo la dheegaw adin gedaasa kudaberaas taasyan kiraahi may nagdaase makruuho bida kiraahi nagdaas bida may jarta yeena mubaaxa e eh. matala bidada mubaaxada may kumid ah oo rasuulka samiseen ogayna waan isku bina eh, yani walba alaabelka dhagama una fiiriyan guryaalk walaan kulli miyaan yani waa kay taaso manaakhil la samaysado heerimiyaalo oo kale la samaysad masafadi la samaysad macalgadan bersi lakusuub yahay tawsica fi ladidi laaki un gurigun la'aama macaan macaanke mashaaribta lagarsadahay masaaki guryaalka dhabadhaog la saarahay wal rasuulka ogaay eh yoona bido mubaaxa isku nagdaayan mana yani bido mubaaxa iyo isku nagdaayan kalkun bidaasan taas oo kale yalan giibiya tan haddi la diidahay oo dalaalatun ilaymay bua tan muxaramada iyo tan kiraahiyade mana fa ina yani fa ina kula bidcatin bida dalaalatun baadiyahaasi sa rasuulka sala allahu alay salam hadiiskan kangamay bu hadiis oo jaliil aho culum fara badan may kasugnaadeen may weriyey abu daud iyo tirmidi waqaala tirmidi may kagolay xadiiun hada xadiiun waay xadiiskaasoo xasanun darjadiis hasan saxiixun o saxiixun ama saxiix ey xadiiska may kufaaidaysadaan mufidaadshaydan badiyin kumid aha ya hey ahey mufidaadsa may kumid aha rasuulka sala allahu alayhi wasalam asxaabtis wacdada an wakti wakti weelo jari wakti waktin gobdahay wacdo oo de mawcido oo tadkire eh iyo wakti waktan sameey jir may kale xadiiska daliilngaya qalbaga oona khushucsan qalbaga khushucsanaantis may daliilngata calaa sixati liimaan imaanka ini saxiiya eh, iyo daliilngata si marba qalba khushucsnya walilikin sheego badis marki kagarirahay to kaboorahay may kale xadiiska daliilngaya yani tagwada ilaahay ya la mariisiye calaa kuli acmalin tagwa llahi muqadama ah, calaa kuli acmal kubarisiya may kale xadiiska mufidaat kufaa'idaslaane eh, islaamka may waajibiyey dadka madaxyaalka e nin la cadiyo yani wa kay taas oo kale martabada sadexaad bacda daacat illahi wa daacati rasuul alakuweli yani wa kay taas oo kale may adidka faaidaysadaan islaamka may oonaya kugumeey shura waleraw iyona xukunka islaamka may kugumeey yani wa kay shura kagume kalku la isku dambooyo amiir lakudambooyo lawaalido dad istixino lang madaha le saasle lahaa tan kel may ba xadiiska daliilngasa rasuulka wacdadiis ini odayo yani wa kay hey mawcidat nabiy sala allahu alayhi wasalam ay haatay calaamays yani gaabnaana ka calaamaysanaat gaab wacdo gaabana oo dadka yo fahma yahayti mana may kale xadiidka daliilangaya ilahay linisku weer wacdo wanaagsan linisku weer wa yani waxyaala lakaliibana ya kumideen alxadiiu taasic walcishiron xadiidkii labaatan iyo niyo sagaalaad ruya may lawuriyey an mucaadi bni jabalin radia allahu taala canhu mucaad binu jabal mayl kuriye gaala mucaadin ergultomer ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo akbirni in waram bicamali amalin sheeg camalkaasoo yudkilhu acmalka nian igilya aljanata igilya wayubaacidhu acmalka fogaayonia min annaari naar oo fogaayo in sheeg qaala nabiyu naomay goolay sala lahu alayhi wasalam lawalahi agdhaaraday kad saalta suaali an cadiimi an shayin cadiimi shay winga warsati wainahu ina alcadiima cadiimka laakin layasiirun kii fududahay calaa man an fududi yasara allahu ala fududaayay yani waa kay humanka yasara allahu ala fududaayay ho cadiimka sugay aleyh alaa man man korshay in fududaay tacbudu anta ad allaha taala ilahay aabudaas wala laa tushriku tafsirra tacbud lah fasir laa tushriku bi bilah lishayan shay milwidaajiyaas watuqimu anta ad ogaas salaata salaada ogaas watuuti anta siyaasa zakata zakada mustaagiin siyaas watasuumu anta soomase ramadaana soomas watacudu anta hajiyaas albayta beytan hajiyaas hadii awoodo uma qaala nabiyu nao may ka goolay alaa aduluka kutusiyey calaa abwaabi lkhayr khayrka ilbaabiyaalshay kutusiyey kutusi maaha asawmu soomka junnatun gaashaan wa وasadagatu sadgadana tudfi damyaasiya sadagada alkadiyata dhibka damyaas kama sid yudfi lmaa biyon damyaaya anaara daban damyaaya وasalaat rajuli rajul salaadiis salaadaso min jofi lail fi jofi lail leelka datisaatina min abwaabi اlkhayr khayrka baabiyaalshee kumid atuwa uma tala nabiy nauma akriye sala الlahu alayhi wasalam tatajana taa may fogaadayaana tatajafa yani wa ka junuubhom nin yaalkood iyo fogaadayan an lmalaajic makanjifyaalkaisho حatى balغ النaبy na ilaa kuder yclamuna yacmaluna kuder surad hor uma gaal النaبy nao may kagoolay alaa أخbiruka makin sheegayo bidaas اlmri amarka madashay وacmudi cmud اmri وacmudi cmud اmri amarka tiirta kin sheegay وabidirwati sanami sanam اmri amarka korosya korosaas baarshay kutu kin sheegay elifoodise kulsan may kagolay balaa inkishegna kaalin sheeg ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi gaal النaبy nao may kagoolay saas اmri amarka madashay aliسlam waay وcmud amud اlamri amarka tiirshayna diahay asalaatu salaad ahay wadirwatu sanaami sanaami lamri amarka beer yani koros koroskaas foodisma aljihaad ahay uma qaala nabiy naw may ka golay sala الlahu alayه wasalam alaa ukbiruka makin sheegayo bimilaaki dalika kaas ko milkiyo kuli kuli dalika almadkur madkurkaas kaasa kuli shay ko milkiyo makin sheegayo ulto an may ka golay balaayanka sheegna sheeg ya nabiy lah ilahi nabi sheeg faakada nabiy nabagoda bilisaani lisaani nabi nabag carib sheegobdi waqaala nabiyu aw may ka goray kufa hay calayka korka haada kan hayo carabkan kan dhabsi kan reeb kan tali gultaan may ka golay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo wa ina un may lamuaakaduna wal ningoboday bima bishayin shay la ningoboday shaygaas oo natakalamu nahnu oo nakahadlaan bi bishay walba afkaanaba wal ningoboday faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shamay golay takiladka umuka haada kuwaita e ya mucaado mucaado wahal yakubu nnaasa dadka afgembiyey fi naari naarkishan afgembiyey calaa wujuhi wujuhi naas dadka wijiyaalkooda korshon afgembiyey o calaa manaakirin manaakiri naas dadka sangarooryaalkooda korshon afgembiyey ilaa xasaa'idu alsinatihim carabiyaalkooda waxyaalihi shafeen maahin sawaamay uray xadiidka tirmidi tirmidi waqaala tirmidi may ole xadiiun hada xadiiun wa xasanu jazid sasan saxiin o saxiix ama saxiix can mucaad jabal faqiih hadi lumma umadantan ay faqiishe radi allahu tacaala canhu qaala may ka kolay mucaad gultaan mele ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo akbirnii in waram bicamalin camal inkuwarbib camalkaas oo yudkilu huwa camalka gilyawn aljanateg yakunu sababan fi dukuli ana galawkay samaynagda iyaha janad galawsha laa min xayu dati camalka daatida janada jeema e eh. camal oo sabab ingnagda janada gal insheeg may wele janada maylka garey yani qabuulka camalka ilahay aqbal yani bimaxdi fadlilahi ilahay fadlisha oo camalka horta aqbalo camalki marki ilahay kin aqbalka bacdire janada galaas kon camalkaas oo nay sababinagda jidad galo sha sheeg hay yani wa kay saas waay sailankan sa warsidi qaala nabiyna omay ka goole ahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam arrintaas eda anginaysidi meera fihi daliil ahe yani wa kay saaso daliilun calaa dalab lijaazi wargaabiya dalabowkeed ma xasuulilfaaida yani faaididii adoo hasalsadahaswarka ingaabilat toobi meera camal yojini jeew insheegsalay bari bas yani wa kay saas waay kolka reed yani waa wala sheegay wacalaa shidati ictinaahi bilcamali sala saxaabigan eed inka dadaalay mucaade eh, yani camalka oo suubun angasadowshe eed inka dadaalay iyo fasaaxadiisa cadiim haytay fa inahu awjaza waablaga hadalka gaabi suaal aal gaabana koy waan heel dheered ma ere camalkan ijeey tusula baaligos intilay bu camalkan iyo camalkan hadii la weersaday jinilkseeday meelas baa marne camal jina ijeey itusi rasuulkana maxdi yani masaladiis macdi waana wiinaysidi rasuulka merayla wallahi akdhaarday kad saalta suaaliyan an cadiiminga suaali lagad saaltanini jarte ani suaali an cadiimin wallahi lagad saalta suaali an cadiimin kogi an camalin camala suaali camalkaas oo cadiimin mutacasirin ee lisucuubatihi cala nufuus nafta lakooyawsha eedan kulusi aranwinga suaali laakin wainahu ina alcamal alcadiima camal cadiimkas ee la yasirun lahayinungu kii fududo calaaman anfududi yasara allahu tacaala ilaahay infududaayo hu camalka alayhi cala laadi axadki ilahay anfud wainahu ina alcamal almadkuura layasilunkifud calaa man anfuddi yasara allahu ilahay fududaayo hu camalka ana fududaayo alayhi calaa man manka korshe infuddaay langan lanka ilaahay infududaayo yani tawfiik waafajiyo asbaabta ilaahay indiyaariyo galbi shayka waasac weeno saas e infudadiw rasuulka camalki adaay meeray ooba camal jinka jeefadaas ahaa tacbud llaha ilahay aabudaas wahwa an tacbuda wa inaad aabud allaha tacaala ilahay aabudiyo mubtadag yala hadafi ani wamaa dakala ficilka yala hadafi kolkan tacbud llaha laintiya tacbud llaha ilahay ya caabudaas daliil tafsirse waako laa tushrik malawidaajaas bi bilah ali shay shayan shay malawidaajaas fainahu tawkidun lah hadalkii hore kaayonliya anwaacada oo cibaadada ee lakooyase xaala kawnika muklisa lilahi la ilahay adoon khalisaaso ahe cibaadada sadederji dalakooya sadedejyada latalel garjid ulmayb wa lanka ina cibaadad lakooyo damacan fi sawaabi cibaadadan sameey salaadun tukoy soonkan soon cajin caji sadagadan dhiib may kufadahay sawaab hel na cigaabka lan kubadbaado lankosan cibaadosade garjidow lankoona cibaadadiis garjidi maybu aha lankan cibaadadii alakooye mayn lakooye halii khaalig ahay caabudowsha ininka sharafo macnaha sawaab hel sawaab iyo cigaabka badbaad meus alihis algi caabudowsha inika sharfoowo daacad ilaahay macaansadon lakooya lankoona usul lankoona cibaadad may lakooya xayaaan min allahi ilahay kuxishoodo ilaahgi walaa n weel ka eri walaa n koy hadal shay weel xayaa min allahi ilahay kuxishoodo lakooya sawaabku hal iyo cigaabku godbaado mafadawgus ilahay kuxishoode amarka ilahay farsoonade shukriga ilaahay gudade yani naftis may aragey cibaado saas lakooya mugasiran ani saragaa nin kolku waa cibaadadii samaysay sawaab lay sugaasehen ciqaabna maab kataabadaayo saas dantismays cibaadadii sameeyaw ye haddana mayleya waaba ini sarageyhe muqasir ini cibaadadiisilifada inin gududahay galbishay may saaifan wilib marki cibaadadii soo bilay haddana ko ere markaasay absu bilaabay haddana wa hadihi acla lmaraatib ilan may balanko oonayo ijaaro fadahay cibaadadii ijaari ku fadahay ilanko ijaaro dhong ma fadaayo magosulaho ka badbaado lang le yeshal mana ah. ijaaro dhang magolisi malisineeb ana magoorto yani cibaadadii gududay sila fadaaykeena gududila sali obsadahay acla maratib waay kalku saasa lang sadida salang cibaadoysade ada si haato wainahu ina alcamala camalka la yasirun kii fududaayo calaa man an yasara allahu tacaala ilahay in fududaayo humanka caleyhi cala alcamali camalka korshe in fududaayo mis calaa man an yasara allahu ilahay fududaayo camalka caleyhi calaa man manka korshe in fududaayo lanka ilahay korshe in fududaayo camalkaas kaasaan fudadiiba may tacbudlah ilahay aabudaas laa tushriku bi bilahi ala shay shay min shari welaas watuqiimu anta ogaas salaada salaada ogaas cadfa lmugaayarawa salaada ogaaya salilaymana wahuwa wamaa bacdahu min cadfi lmugaayar cala almacna alawal litacbudi wa yani hadii kala dinika la fiiriyon wa min cadfi alcaami cala alkhaasi neto mana walmuraadu bisalaati asalaat lmaktuba lanajeed ogoshena salaada ogaas may lanajeed in ilalakooyo waktishe kaamil langlakooy waajibka kaamilaya daaftiya kaamilay watuti siyaasa zakat almafrudata zakadi lafardoel dadki mustaxiqiinta en dhiibas misalanka imaam en dhiibas usul mustaxiqiinta deesiye watasumu soomasa ramadana shara ramadana soomaas yani wa kay masalam wal alwali soon afuriyo ayaamul ayaamul ramadaan mirog iya kuhaysadaas ehen soomas wataxuju hajaas albeyta kacbadeen hajaasay tagsudon gasaasu beyt biyadaai nusuka cibaada gudon sidaas wal alwali oo awooda ee lakooyas istidaace uma qaala nabiyu law may kagoolay sala allahu alayhi wasalam alaa aduluka kutusiyey alaa arshuduka kutusiyey ala abwaabi alkhayri ala duruq alkhayr khayrka wadiyaalshay kutusiyey wa asbaabi asbaab alkhayr khayrka asbaabtiso almusilati ilayhi ila alkhayr khayr datirsiyaas kutusiyey alaa samaylray lilcarli an sugnaati wahuwa dalabu bilayinin warifgin alaa hooy kutusiyey aadaatu tacliil yelre bandhiko mana yani jeela kutusiyey jeela may kasuguna isjeeraysiyo wala lisheega doon yala kajeeraysiidoon katusiye ala abwaab اayri hooblaker itusi meerasadin walka jeelaysa asawmu soomka junatun gajan waay widaayatun kidoonaw lisaaxibiya min istilaa'i shahwati shahwada kugaalibnabishadi walgaflati calayha wa fi dunya addunyada hadi aflalka nagad taasa dadka dhoore soong wigaayo asawmu suna junatun gashan widaayatun dhoorow lisaaxibiya dhoore addunya aakhira aakhiran cadaabunaaraka dhoore yani fayanbagi lilinsan insaanka fayafoon alinkaaru minhu min asom soomkini badi ma stadaca khusuusan fi layaami lmuakada ayaam soomka la adkaay soom waaya jiran ka yawm litniin soon shila adkaay walkhamiis soon shila adkaay carafa maalinta sagala soon shilanka hajingaayna adkaay bilsika tumanaasi la adkaay litusagotiska la adkaay aanasay oo kale soonka lanka eedin daaywa mayele gaashan anaqdaali wasawmu soomka junatun gaashan waay wasadagatu sadagadana tudfiyuhiya sadagad may baoonayo yani waa kay damiase alkhadiyata gafiya damyaaso ey tamxu atharaha kabiyada dambishaytirtiraas hadii sagiirata yani waa ka ahay sagiiradaasn waan wal kataclugay bi xaq ilahi caza wajal kataclug hadii at amant wal damyal dembig marki damya wal damyala dembe sagiirah waan ilahay kataclugo ama dembe kabiire eh tawba ma walka madamya xaqul aadamna wal sirtiramana ilaa lanki oo haggaas adlaha ansiido kuaad to kuing cafi maahen idfa iyo lakacabiri kama yusfirna mawa taas cubira bilidfaali muqaabalati bigowli koolkas kale mushaakala lan sameeyaay yani wasadagatu sadagada tudfi hiya sadagada damyaas alkadiyata gifka damyaas kamasidi yudfi lmaau maagan damya naaran damya oo kale saas oo kale yani may wene khadiid gifka e eh, may kuratabameeye cigaaba kuratabameeye cigaabkasoyn usuna dhirif yakakooye galabkan usuna may onay hodhaha kale h ah, dhirifka manaa idfa yani wa kay goler koryugaalo may leray dafia galaba fulani hiblow dhiribshay dami wandafa alabhu alabsha hiblow dami salere mana kolku sadagada may damiyaa salere liraf gedka damiyaas sadaga may lakasas ibaado kale gedami ma jira may gedkakasise litacdi nafciha sadagada abalka kale adig kaaskiy ogda salaado abtukus adleki kaas tusoonka adleki kaas laakin sadagada kheer oo gudubalan kala deraw waliana alkhalgana khalgag ilaahayna ciyaal llahi ilahay iyaalshay wahiya sadaqadan ixsaan ilayhim ila ciyaal ciyaalka ilahay ixsaanlan sameeyo sada caadadeen maybua ana alixsaana ciyaali shasi shasi ciyaalki hadii ixsaan lan sameey yudfiyu kalabu dhirifjay damay mana nalkolkin dhirfanaay yani hadii ad idis wareegato iditis wal kheyr kasubid awlaadi nlagabato yani kheyran subid lanki dhirifki kudameegda kalkun dadka khalgag ilahayna ilahay ciyaalshi ciyaalka ilahay hoob ixsaan lan sameyd kalku ilahayna dhirif dembigi walkoo tirta dhawreed wasadaqatu sadaqadana tdfiya sadagad mayba damyaase alkadiyata gefka damyaas wagad warada may aroore sadagatu sir sirta sadagada sirta e tudfiyu may damyaase alaba rabi alla dhiribsheya damyaas watudfiyu maniyata sui si ngeeriyoosan reebas yani sadagada onsaase walida kana bacluhum bacligoodi sadagada sirta edanka dadaali jaren yacmilu baclig alkubsa baari jari calaa dahri eritisa moonfukun baaray bilayli وayتبc bh المaساkن مaساkinta laradiya irtakn bare مaساkinta mgdg sirtasankadadaal jira sadقada may shamliyaase ngud la dhiibi غer sila dhiibi shamliyaas yani wa kay عبداللahi بن cabاs may la suaal ayu sadقati aflalen sadقaten fal badan bes la dhiib wa misatew mere alma biyo n fal badan e وawarada may kala haroor yani nabi anah gaala nabag in el man saقaa مسلiمa lang mslim lanki waraabiyo sharbatan min may dhamasto oo biyo waraabi xayu yuujad lmaa biyo lahelaw biyo melk helaw ka waraabi kaanama fakaanama actaqa ragabatan waman saka lanki musliman waraabiyo sharbatan dhamasto oo min maay xayu laa yuujad lmaa jilal eta bilangalaan lanki waraabiyo fakaanama axyaa nooleyahaa naftiba nooleylmida ka yani kalku reesaas kalku badanta noocyaalshe nooc kasi nagadaas bilay iyo nayaw baadan gurilay la dhiibiyayo yani waa kay masalanba oo maal lay la dhiibiyaa sunida wasalaatu rajuli rajul salaadis rajul wala lankasisi mayba ah, lanka saailka ee rajul haimaayin fa mitluhu almar'atu bilaanma lamid layo wa salaatu rajuli rajul salaadis bilaanti salaadiya salaatulail hanka haya min jawfi layli fi jawfi layl loelka dhatis ina salaadahaati minta bimacnaa fiwa min jawfi layli fi jawfi layl leelka joofshay haati min abwaabi alkhayri kheerka sala yani waa ka abwaabtisa kumid atua kheerka abwaabtis badayin saasa kumid ah aayadin la daliilsadi sheekh uma tala uma gara annabiyu nabad may akriyay sala allahu alayhi wasalam qawlahu tacaala ilahay golshi tatajaafa may fogaadasay junuubhum dhinyaalkoodi e can ilmalaajici makaana jiifiyaalka kufogaadaas xataa balaga ilaa rasuulka kudeersi akrisanta yacmaluuna kudeersi ay tatanaaxa may fogaadasay watartaficu junuubhum can ilmalaajici mawdica lintijaai yadcuuna yacbuduna halabdaay rabahum rabisho kawfan khaa'ifiina min sakadihi ilahay dhilibshay komsadaayn wadama daamicina min raxmatihi ala raxmadiisa macayan wa yunfiguna nafageeya wayatasadaguna mima min bacdi ma bacdsaraagna walku nafagee falaa taclamu nafsu naf ma og laa malakun muqarabun numa og walaa nabiyun mursalun numa og ma walaagi ma og ukfiya lahum linufuusi nufuusulan gari min gurati acyunin ilgaboobsugood jazaan yujzoona walanjaaziye jazaan abaalmaringa lanjaaziye bimaagis kabisha kaanu haleen yacmaluuna inti meeli ku deersi yani waa ka inti meeli ku deersi jumhuur ma erena cala ana ma fi hadi laaya aayadan tan dhashay wala kusugnaadi maybua kinaayatun can kasrati nafli sunbadi o lakukinaayadaay bilaili fa inahum akfau acmaalahum maweli dasin acmaaliyo gariye fajuzuyon bima ufiya lahum walanqari walyolangari min qurati acyunin e wayon linjaasi yo cibaadadiyo salaatuleil mawelna ha wal wilishoba yani waahi la gariyay oo qurato cengayon iyo lasiyelilguboobsigoode lasiidoonyon aljaza min jizi lcamal waaha hay saas ay yani jahminkaas kahawshay salaatuleilka yeen may kumid ata min abwaabi lkayri kayrka abwaabtisa kumid atoa uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka gole alaa ukbiruka bakin sheegay biraasi lamri biacla diini diinka madishay kin sheegay wacamuudi yacmuudi diini diinka tiirshay kin sheegay wahuwa lahu bimanzilati lcamuud lilbeyt guru guraan ama surme gurug ama tiiraan surme wal diinka tiirshay ana sheegay wadirwatu sanaamihi salaami lamri amarkan yani wa kay masalan amrudiinke koruskay koruskaas foodiskin sheegay alahwa zirwa yalabri waljamcu baynahuma lilmubaalaga zirwo amtilaari horta baar hadana salaam lakadari kolka yani walalan jamyahay lamada korey jiraana idi zirwatu min kuli shayin aclahu zirwo hoob dheer food shay kas meel sarayto foodis dheer wasalaamu shay shay koruskayna aclahu lay usul kolkan ka xeel dheeradaw lay meelan kasarayt eedan kasarayt lay wadiratu sanaami sanaami amri amarkan amrudineske korusye koruskaas baarshay ka tusiyey ultan may kagolay balaha itusi akbirni ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiy ala nabiy law may kagolay ra'sul amri amrudiinka yani madashay alislaamu an nutqu bishahaadatayn wa shahaadateynka nilakaadul wainama kana dalika huwa rasu anag liannahu atharun lidiini bidunihi liannahu la athara lidiini bidunihi hadii tawxiid un lakoyna diinb diinba raagsa majaro lili kalku madaga may boorto tawxiidka in lanka lakooyo kama anahu la ahara licayaati xaywaani xaywaan noolada kore biduni ra'si madalaan taas oo kale shafsaga hadii shahaadatenkan garna lam yakun lahu min adiini shayun asla shay man sugnaan hadii shahaadatenka gar waida agara bihima shahaadatenka digroon asala lahu aslu diini madag yan asala wacamudu camudu diini diinka tirshayn asalaatu lmafruudatu wa mayo lianaha almuqiimatu ti ojias salaada bilimanaari islam islaamka yani manaaridiisa ojias odoonka hadii salaadil ko imashi hogowe sida gurug hadii tirreyn hogowe oo kale wadirwatu salaami salaam lamri amarka yani waa kay korosiy koroskaas foodiis aljihaad wa min xaysu anahu bi biljihaad yamay yadharu daahireey alislaam islaamka jihaada ka daahire wayaclu islaamka kor nagday cala saa'ir lajihad jihaadna may laka idlaagay wayudlagu aljihaadu cala mujaahadati nafsi naftatida lijihaad nafti jihaad walare wakafiha naftatida reebto ani shahawaati kureebto wamancihaa naftatida reebto an lstirsal filadaati macan kadirsumo ku reebto wayalzamu may kale kulaazimeeyey ficl awaamiri jihaadka oo naftal jihaadaas awaamirta farno fartoona waijtinaab lmanaahiyi kulaazime wahada huwa jihaad lakbar jihaad lakbar yadareka naftatida badigalkin kubaan ya nafta ogdameelhunga fadaas hara reeb intaa kureeb intaa kureeb inta kafar jihaadan baarka nafti jihaad lakbar alere jihaad lakbar yani wa kay taas oo kale may kale jaree kan kale hahi waqiila ina almuraad huna yani inahu lmuraad huna lianahu jucila aljihaad aclى shayin fi diini wa wahada bihada lmacna afdal min jihaad lkufaar jihaad lakbar kufal badan lianahu fardu kifaayati jihaad lkufaar mayle wa fardu lkifaayo aye ومجahadat nafsi naftatida lijihadon fardu caynin وabihaasas darteed tatafajaru yanaabic xikmati xikmada yambuuciyaalsha iliyaalshime kuburkodaase min alqalbiya kuburkodaas kolkun jihaad wa walida tusana aljihaad naftasida liljihaadayo jihaad laskarki oo gaalada liljihaad lehaada yani wa kay uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheemay kagole alaa ukbiruka kin sheegay bimilaki dalika alamri amarkaas kaase kan milkiya kuli kuli dalika alamri bima yamliku wali milkiya mana wayalbidhu koobaw bima yaqumu bi walinqubaw kin sheegay intaas lon kan milkiya ahi intaas kulisho kan milkiya kin sheegay ahi oo yani wa kay qoltoona may kagolay bala in sheeg wala antaasoo milkiya in sheego ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo faakada nabiy nabo goboday bilisanihi lisani nabiy nabag caribsheeye gobodi sala allahu alayhi wasalam ey amsaka lisana nafsihi nafsi nabiy nabag caribsheye naftisa biyadi ka gobodi walxikmatu fi dalika maybua almubalagatu fi sajri kan kan suree mana anaanta eedheerasho kan reeba kaedheerada wagala nabiyu sala allahu alayhi wasalam eray kufa reeb calayka korka hada kan reeber imnachu kan reeb may kureebas araf mayl kureeb min atakalumi yalkureebe bima laa yacnika waliada dankinka jar may weley liana aafatahu aafat lisaan lisaanka aafidis cadiimatun fiwin waqad kiila may lere inahu ina lisaana yani yani sagara jurmuhu lisaanka mayb waa jurmishay eeda in yari laakin wacadama jurmuhu jirmu horta jinkooso inahu ina lisaan yani sagara jurm jirmuhu jurmishay yari wacaduma jurmuhu jurmishayni winyi a jurmhu bimacnaa dambhu wal jurmishoona yariya jurmisho edin yari dambishoona edin wiin wa yani may lisheeday filxikma kasugnaaday lisaanuka asaduka lisaanka libeka in adrabta hadii furtu lisaanka farasaka kahelaage ka ame hadii yani fasaxdo wain amsakta hadii ad haysato arabkana harasaka kawaardeye maana kolka lise libe meelakin roog oo fasaxdo wal kasta kahadlama kadile ka ame adi ba kinagade may wali afka walaaga kubeer ka ootalkin goye waaba bes usgiya kadili mana lisaanki kadadili ma eh kalimado kahadalaas maarta meelin hoosayto kadhiyaas bes bu usi kadili mana ma e eh, misme eh, yani hadii ad waardayton usuba kadoorel hadii ad hayso kalku hayso ililay mana wafi lmusul may kasugnaade yaqulu lisaan lisaanka kula yawmin lilain lilcayni may garay kayfa asbaxta san garel ila i lisaanka ilisdawin isla hadalhaya lisaanka amayle ila maynglaya ilay sek waa barisatiki fatakunu mayrase bikayrin in salimtu minka adi koobsadahaya oo adiib koobid baad arabka anafaylaha ilyale mana ana caafimaad aqabo kheeraka jar hadii ad koobid baad adale walhongalinkajiido saaraas mana kolka lisaankasaa taliya yani rasuulka sala lahu alayhi wasalam kufa calayka hadawre kan reebu kan kan anfasacdoyo faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kultu may ka golay mucaad maylia ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo waynaun lamuaakaduna wal nin gobday bisha bima bishayin sheel shaygaas oo natakalamu nanu nkahadalaan bihi bishay istifhaam oo tacajub waayo istigraab faabiyaab waa ha wal un hadal nooga walnin gobday faqaala rasuul lahi sala lahu alay slam lahlimanangare sakiladka umuka adak wayti e ay fagadadka umuka adak wayte macnagan oo asalke walaysa muraadan mahaan gesedka mayle waa tacajub lay amarka winayawshi oo adak wayte manaha habaar oo langlijeedna eh manaha yani wa kay ha anaan i gesedka tacajub lay arinta walaad walaad kahadalahay orto filip maylasingogobda ay yani saasured oo yani ala alfaado dareeraso ala alsidat carabka dareeras tadibiyonayo tambihi min alafla undurmeedsku kiyawsha ilan ka hadale ka taribad yadaaka galanta dhulka dhiida oo kaliyo ahe yani wa kay saas oo kale ka taribad yadaaka min shidat lfaqri oo kaliyo o yuqaalu mayler in almawta lama kana laabuda minhu likuli axadin kana ducaau bihi kama kala ducaayin a dhimatiad yelkeri masalan dhimatiad dhimitiyaad hooblakeen habaar nagadaas habaar ma nagadaas mana ahe adla kadili ma horta midla ilahay kadili doonada kolka yani moodka lama kana laabuda likuli axad of kasta dhimisho walan hortala hadi laki do-ayo adla kadillake reer may nagadaas adoo lakin kado-ayn lamidata mana may wal horta dhimisho kafakadaas dhimo ilahaysila mana kolka saas oo kale reed walaonayo habaarna lanijeednay wa yani waa kay hoob la fiiriyon habaarna lakiladkaumuka adak wayke wahal he istifaaminkaar wa wahal yakubu gambiyey annaasa dadka yulii rideey annaasa dadka ymalgyaama fi naari naarta ka gembiyey calaa wujuhihim hujiyaalkood korshoon gembiyey o gala nabiy meray calaa manaakhirihim sandulyaalkoodan gembiyey ilaa xasaa'idu alsinatihim carabiyaalkoodii wali shafeen maahin ay ma takalamat ma takalamta bi min aismi la wali adka hadlo dembe lay naarta dadka hoobiya a taasnay we rasuulka sala allahu alay wasalam ahe yani aktaru khadaaya bnu aadam bayli sheegay lisaankaas wal ha orori lisaanka yani mayli sheegay cabdالlahi irtaga بn mascuud cabdالlahi بn mascuud amay koray buurto safleraa koryelin markaasa carab sheeg obday meera ya lisani kul kayra taklam carabkayow khairka hadal hanimo sidaase can sharin taslam shar ku aamuser bedbaadase min qabli an tandam unti adan may wali rasuulka may kudhegay sala allahu alayhi wasalam yaqul akharu khadaaya ibnu aadam ibnu aadam gafiyaalshay taanka badan min lisaaniyahaati rasuulka dhegi saaraay maana kolka yern yani saasu may kale la sheegay rasuulka rajula hadle weri kalimaniintoo ka hadle oo usuun hadin islahayn tan la baaskinsheenti kalimada sababshewa todobaatan sina naarta datianka hoobade saasa la sheegay macna may kale xadiid kale ha orore kalimaniintoo lanka ka hadle ilahay radladiis eh usuun hada meela deertayhin kalimada meelfayle ka hadlin lahayn markaasa may lang abtugay ridwaanullahi ilaa yawm alqiyama lang abtugay macna kolkun walaada ka hadalaas fa yanbagi likuli mukalafin dan kastoo mukalafa an yaxfida lisaanaho lisaanka ini xifdiya bong can jamiic kalaam kalaam dhamaantis xifdi ilaa kalaaman ma tadharu maslaxatu fi kalaam maslaxadiis binaanka yaanamahay hadiiskii hamuudani leh qaadoy le man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmud ilayk hooba yani lang ala lanki rumaysan yawm alaakhir rumaysan o qiyaama lisaaba og khayrka hadoy aamusoy salafu saalax asxaabog i faman bacdahum may eedanka dadaalo jireen lisaanka ini xifdiyaan mayli sheegay cumar radia alahu anhu afshee may waala jaray shiid waala jari si hadalka unkureeba maala yani ka hadala unkureeb abubakar radia alahu tacaala anhu mayli sheegay ini saas waala jari tuman ionayo lamasin oo kale afshee shiid giliyi jari yani hay hadal yaraanlay kacaado weeldhido daraadi saason waala jari shiidkas mabiyaan afshey cumar abubakar ilaa maylay kubii jaray marki salaado tukadaw in marki alaamaw marki hundudaw hadalka saason reebay yani may ara jarayaa laytani ma ifaylahatay abubakar saasarjal kuntu akrasa aflaaw isku haad ilaa can dikri llahi tacaala aflaaw lanku haadanim ahayn saarjari mana lang dhigoole mabang hadalaan isku haado ifaylahay ilahay digrishi hoob langnabadon hadalaw saasa ifaylahaysarahay mana yani kolku sesaas saasaan dadaali jira ana bacd akaabir ku sheegay saahay asxaabtiisu soo la fidhi ya inkooy maktabka ankakoy markaasa meerh saahay xafidtu looxi looxi xifdi abcudu fadheeday am amshi yani socde alcabu ciyaare ser manaa walma man jawaabnal unagoa yani lanko yani waa kay talmiid aaw shinkooy aaw loohi kay hifdiy kubahay isku fadheeday mise dareerey oo hasku ciyaareer manaa aawki walba man jawaabna shumugeer ka nagnagi marki dembi saaxiib shimeer alaa taqulu lahu yalcabu mangerow alaa taqulu lahu yalcab alaysa lacbu yasluxu sibyaana ciyaarta ulaadaka suu badaayan ba masku fasaxo aa kursiyaanma markaasa aak ma uriidu yani ma doona weri mana an yakuna fi saxiifati idhab falcab ma doona weri sheeki arikaynian ero bah ha iyaar an er oo kitaabkaysasinka qorna fain facala hadii su falon laa amnachu anan kureebaan yani maogol yari mana wargadin ba hanasling abtugo badiide ba ha iyaar unog iyaartosku binaawaytile ha iyaar an ero reer kitaabkaylin goro badiide mana may kale bacd lculamaa sheegay jalaasdwalhaas darbaga kainjige adlaxku min gayri cajari yaablaan la sugu goslo walaklu min gayri juuci daajlaan wala aamo walkalaamu min gayri xaajati dan la hadlo dalbaga kainjige mana xadiisan kan may bu hadis asal cadin leho masin ehoog badano raacido min gawaacidi diin kumid imam tirmidi ya jaamac sheekh waqaala imam tirmidi may kagore xadiisun hada xadiisun waay xasanun tajirisasalka wallahu aclam